الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim waxaynu gaar ahaan ku jiray ducaau sujuud ducada uu qofku ku ducaysto marka uu sujuudsan yahay waxau inoo soo sheegay sheekhu ugu yaraan ilaa shan duco ama digri oo xilligaa qofku ku ducaysanayo o ilaahay uu ku xusayo tii shanaad ayaynu maraynay waxaa kaloo odhanayaa subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcadama subxaana waxaa nasahan oo xumaan ka hufan diljabaruuti allihii jabaruudka iyo qasbidda iyo socodsiinta wuxuu doono isagu lahaa ee wax kasta oo uu doonay ay soconayeen mashiicada iyo doonidda cid kalena aanay ku soconaynay isaga wuxuu doonaana ay cid walba ku soconaysay qabdadiisa iyo gacanku hayntiisa iyo gacanku jiridiisana cid ka baxsani aanay jirin waalmalakuuti malakuudka iyo milkiga iyo lahaanshaha wax kastana isagu lahaayee u saaxiibka ahaayee khalaayiq oo dhammi ay u hoggaansantay isagu lahaayee gacantiisa ay ku jireen walkibriyaa'i kibirka iyo walcadamati weynida u saaxiibka ahaa kibriyaa iyo cadama waa laba wasfiya oo isu dhow oo ilaahay ku khaasa oo cid kale oo mudatay oon isaga ahayn aanay jirin sida xadiisu qudsiguba u ahaa alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu isaari faman naazacnii fi waaid waaxida minhuma qadabtu في الnaar xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud iyo axmed iyo nasaa-i ayaa warinaya sheekh almaanina xadiidka waa uu tasiixiyey waxaanaynu ku soo marnay sujuuddiina waynu ku soo marnayoo waxa markaas ay ahayd oo xadiidka maalik cawf ibnu maalik alashjaci ayaa wuxuu tilmaamayay inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam habeen isla taagay uu la cibaadaysanayey dabeete inuu markii uu rukuucay uu ducadan akrinayay iyo dikrigan uma qaala fii sujuudihi midla daalika oo uu xadiidku wuxuu yidhi yaquulu fii rukuuci subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcadama intuu weliba rukuuc dheer oo isaagiisi dheeraa ku dhow uu rukuucay huma sajada biqadri qiyaamihi haddana istaagiisii in leeg ayuu sujuuday huma qaala fii sujuudihi wuxuu ku yidhi midla dalika kaasoo kale subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcadama ayuu yihi waxaynu markaa xadiidka aynu ka qaadanaynaa iyo digrigan iyo ducadanba sida aynu horeba u soo marray aynu u tilmaannay inuu digrigani ka mid yahay adkaarta uu qofku ilaahay ku xuso ee uu ku nasaho markaa uu sujuudsan yahay sida markaa rukuucdaba ay markaa sunno u ahayd inuu iyadana rabbi subxaanahu inuu ku xuso waana ammaan weyn ayaa ilaahay ugu sugan oo qofku inuu ilaahay ammaano oo sifooyinkiisa waaweyn iyo magacyadiisa marka ilaahay uu ku xuso marka uu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahayba waa arrin muhiima ah. waxaa kaluu odhanayaa qofkii markuu sujuudsan yahay allahuma kfir lii denbi ilaahay ow dembigayga ii dhaaf kullahu dhammaantii ilaahay ow dembigayga ii dhaaf diqahu kiisa yar wa jillahu iyo kiisa badan wa awalahu kiisa horreeyey wa aakhirahu kiisa dambeeyey wa calaaniyatahu kiisa muuqda ee aan dad hortood ku sameeyey wa sirahu iyo kiisa sirta ahee aanan dadka hortooda ku samaynay adiga mooyaane allow cid kale oo ogi aanay jirin ilaahayow dembigaana ii dhaaf ayuu odhanayaa kan waxaa warinayaa abu daawuud waxaana imaamu muslim ayaa warinaya saxaabiga laga warinayaana waa abu hurayra waxaanu leeyahay ana rasuul lahi salى اllahu alay slam kaana yaquulu fii sujuudihi waxa uu ku odhan jiray nebigu sujuudiisa allahuma kfir lii denbii kulahu diqahu wajilahu awalahu waakhirahu wa wasarahu sidaas ayuu dhaniyey oo macnaheedu ya allahuma kfir lii ilaahay ow ii dhaaf denbii dembigayga ilaahay ow ii dhaaf waxa aan dembi iyo macsiya ku dhacay waxa aan galay ilaahay ow ii dhaaf kullahu dhammaantii ilaahay ow ii wada dhaaf sida ay u idil yihiin haddana diqahu kiisa yar wajilow iyo kiisa badan macnaa addaqiiq min alumuur waxaa la yidhaha waxa yar jaliilkuna waa waxa weyn dembiga kiisa yar iyo kiisa weyn kiisa badan iyo kiisa yar labadaba ilaahayo dhaaf wa awalahu kiisii horeeyey ilaahayaa ii dhaafee dembiga kiisii horreeyey wa akhirahu iyo kiisii sii ii dhaaf wa calaaniyatahu kii muuqday ee dadka dhexdooda aan ku sameeyey wa sirahu iyo kii markaa meel qarsoodiya aan ku sameeyey ee allow adiga uuni adigu ogtae cid kale aanay ila ogeyn ilaahayow intaba ii dhaaf waayo adiga wax kaa qarsooni ma jiro xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa ducadan aada iyo laxaadka muhiimka ahi inay ka mid tahay ducooyinka lagu akhriyo qofku marka uu sujuudsan yahay waxaana nabigeenu sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay addoonku marka uu rabbigii ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay markaa ducada badsada buuhi in laydinka ajiibaya xaqiiqe ah waxaa kaloo nebigu salى اllahu عalayhi waslm xadiid imaamu طabaraani mucjam اlkabiirka sagiirkaba uu ku warinayo imaamu lbayhaqina shucab uliimaanka uu ku warinayo sheekh albanina atarkiib watarhiibka uu ku tasriixinayo ayaa waxaa in almuslima yusalii qofka muslimkaai waa tukadaayo salaada ayuu galaa wakhataayahu marfuucatu calaa ra'sihi iyadoo dembiyaalkiisana la kor yeelay oo ay madaxa u saaran yihiin kulamaa sajada taxaatat canhu markasta oo uu sujuudo oo uu wejiga ilaahay dhulka u dhigo way markaa ka daadataa fayafruqu min salaatihi waqad taxaatat canhu khatayaahu dabeetana salaaddii buu ka baxaa iyadoo dembiyadiisii oo dhan la dhaafay idan ducaa sujuuddu waa halkaa muhiimka ahee dembiyada saa loogu dhaafaye ducada lagu aqbalaye ilaahay addoonku ugu dhow yahay markaa ducooyinka muhiimka ah inuu ku ducayso ducadan ayaa markaa ka mida oo yacni tabasud iyo fidsasho markaa ay ku sugan tahay waayo ilaahay markaad wax weydiisanayso inaad markaa si caama u weydiisato oo si markaa duuduuba aada u weydiisato oo si kala saaran aada u weydiisato waa mid muhiima markii hore waa duuduubo allahuma kfir lii danbii kullahu waa la duuduubay markaasuu haddana kala saaray diqahu wa jilahu wa awalahu wa aakhirahu waclaniyatahu wa sirahu waa wax isu wada imanaya yacni waxa weeye inuu qofku ducada celceliyo oo uu markaa ku celceliyo oo haddaa wax badan oo isku macnaa uu ku celceliyaa waxa weeye waxay tusinaysaa uun addoonnimada ilaahay uu kororsanayo iyo dunuubtiisii uu qofku markaa soo xaadirsanayo iyo ilaahayu markaa ishoos dhigayuu leeya ilah dunuubta noocaasee kala gedisan dhammaanteedii dhaaf waxaa kale ou odhanaya allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadik allahuma ya low inii anigu acuudu waxaan magangeli biridaaka raali noqoshadan min sakhadiga cadhadaada ka magangelaya wa bimucaafaatiga cafintaada aada balaayooyinka markaa iga caafido ama cafintaada ayaan min cuquubatika cuquubadaada ka magangelayaan wa acuudu bika adigaan ku magangeli oo minka adigaan kaa magangeli laa uxsii koobi maayo hanaa an ammaan calayka korkaaga aan ammaano anta adigu kama asnayta waxaad ku sugantahay si aad ku ammaantay calaa nafsiga nafdaada si aad ku ammaantay ayaad ilaahayow adigu aada ku sugan tahay xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim imaamu axmed nasaa-i baa sunan kubraaga ku warinaya ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa warinaya waa xadiidkaa saxiixa ah waxaana laga warinaya caayisha waxay leedahay caaisha radi allahu canha faqadtu rasuul llahi leylata min alfiraash habeen baan sidii nebigu sala allahu alay slm ila hurday ayuumaan firaashiya gooshii ka waayay dabeetana faltabasugu waan dabeetana daydeeyo waan doonay bal hadda xagga uu qabtay ayaan raadiyey bay tidhi kadib waxay tihi fawaqacad yaddii calaa batni qadamayhi wa huwa fi lmasjidi wahumaa mansuubataani waxay ku dhaceen dee meeshuna madow bay ahaydeen gacantaydii waxay ku dhacday gomodihiisa yacni calacalihiisa lugaha ayay halkaa ayay ku dhacday isagoo masaajidka ku sugan oo labadiisa lugoodna saa markaa ay mansuubataan u yihiin ay u taagan yihiin oo uu sujuudsan yahay oo uu leeyahay allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa xusi hanaan calayka anta kama asnayta calaa nafsika sidaa isagoo leh ayaan markaa la kulmay bay tidhi lafdiga imaamu axmed kaasuu ku dhow dhowiyey ka nasaa-i ka ibnu xibbaan sidaas markaas ay wada ahaayeen waxaana weeye allaahuma yaa low innii anugu acuudu bika waxaan kaa maangala acuudu waxaan maangelayaa biridaaka raali noqoshadaan min sakadika cadhadaada ka maangelayaa yacnii ilaahan waxaan ku weydiisanayaa midha culimada qaar waxa weye waxaan ku weydiisanayaa raali noqoshadaada taasoo bedel iyo ciwad ka ah cadhadaada ilahan waxaan ku weydiisanaya inaad iga raalli noqoto oo aanad ii cadhoonin bay ka dhigan tahay ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa inaad iwaafajiso waafajiso yacnii wixii wanaagsanayeed raalliga ka ahayd oo aada markaa iga dudo wixii markaa xumaaya ilaahayow ku cadhogelinayey ilayn ilaahay yacnii camalka raalli ayuu ka noqdaa wain tashkuruu yardahu lakum oo caamilka ayuu ka raalli noqdaa radya allahu canhu waraduu canhu markaa wixii aad igaga raali noqonaysa baan ilahi ku weydiisanayaa wa bimucaafaatika ilaahayo waxaan kaam waxaan magan gelayaa caafiyaddaada inaad markaa iga caafido cafintaada ayaan ilaahayow magangelayaa min cuquubatiga baan ka magan gelayaa wa bicafwika bay ka dhigantay wa bimucaafaatiga bicafwika mubaalaqa ku jirta ilaahu cafigaaga iyo dhaafidaada ayaan ka mahangelayaa min cuquubatika cuquubadaada ilaahaw inaadi cafido oo aanad cuquubaynin baan ku weydiisanayaa ilaahu waxaan ku weydiisanayaa inaad waafajiso daacada sababta u ah in macaasida markaa cuquubada iyo halaagga markaa iyo baabaa u sababta ah inaad ilaahayow iga caafidood markaa iga badbaadisood iga ilaaliso wa acuudu bika adiga ayaan ku magangelin minka adiga ayaan ilaahay u kaa magangelin yacnii meel lagaaga fakado iyo meel lagaaga magangala adiga oo lagu magangala mooyaane ma jirto firuu ila allah ilaahay xaggiisa u carara baa ilaahay yidhi ilaahayow xaggaaga ayaan u soo cararayaa laa uxsii koobi maayo hanaa'an ammaan calayka korkaaga aan ku ammaanana ilaahayow koobi maayo oo yacnii xad ma leh ammaanta ilaahay sida aanay nicmooyinkiisa iyo wuxuuna siiyey aanay tiro u lahayn ayaan ammaanta ilaahayna mid yacni u koobayso qof u koobi karaya aanayhayn anta adigu kama asnayta calaa nafsig sidaad adigu nafdaada ku sifaysay ee aada ku ammaantay ayaa tahay ilaahayow laakiin anigu ma koobi karaya laakiin adaanku waxawilayaayo sidaad markaa nafdaada ku ammaantay ayaad ilaahayow tahay taas ayuu markaa odhanayaa waxaynu markaa xadiidka ka qaadanaynaa in ducadani ay ka mid tahay ducooyinka rugniga muhiimka ah ee sujuudda lagu ducaysto weliba tamaamu tawxiid baa ku sugan ilaahay oo markaa la keli yeelayo qalbigii oo cid aan ilaahay ahayn laga jarayo ilaahay oo dhab loo tala saaranayo oo loo noqonayo ayaa ku sugan iyo addoonku inaanu markaa nafdiisa waxba u haynin fadlan cid kale iska daayo duri iyo nafci toona waxaa kaloo ducadan aynu ka qadnaa sifatu rida raali noqoshadu waa sifooyinka ilaahay waa sifooyinka ficliga ee ilaahay mashii'adiisa ku xidhan ku tacaluqda lana mid ma aha raalli noqoshaa makhluuqiin dee waa mid isaga ilaahay u cunanta oo se aynu sheegnay ilaahay camalka wanaagsan buu raalli ka noqdaa oo caamilka iyo qofka samaynaya wanaagga samaynaya ayuu ilaahay raalli ka noqdaa waxa kale ay u daliishadeen qolyaha aan shaaficiyada ahayn madaahibta kale ee qaba yacnii inaanay ninka iyo haweenadiisu isweyse jebinaynin dee caaisha waxay leedahay isagoo nebigu sujuudsan yahay ayaa gacantaydii waxay ku dhacday calaacalaha lugihiisa iyagoo saa u fidsan ayay ku dhacday bay leedahay inuu markaa nebigii halkaa salaaddii ka baxay uu yihi weysadii baad iga jebisayoo uu dib u soo weysaysayna ma cadda qolyaha markaas sidaa qaba ayaa xadiidkan deliishadaa shaaficiyadoo kale waxay idhaahdaan dee waxa dhicim inooma cadda inay mara u dhaxaysay iyo inaanay u dhaxaynin waxaa la idaa daraqa alixtimaalu saqad alistidlaal baa la mar hadii meesha ixtimaal soo galo deliishigu meesha uu ka baxaa bay yidhaahdeen oo lama deliisho kara mar haddaanay caddayn inay faydnaayeen iyo inay ina inaanay faydnayn markaa lama deliisho kara bay ayagu yidhahdeen halkaasay mariyeen ducaau ljalsati bayna sajdatayn waa ducada lagu ducaysa fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya waa rugni markaa ducadii lagu ducaysanayey ayuu halkana sheekhu inooga gelayaa wuxuu odhanayaa rabbi kfir lii ilaahayow ii dhaaf rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ayuu odhanayaa xadiidkaa waxaa warinaya abu daawuud ibnu maaja ayaa warinaya ibnu khusayma sheekh albaanina waa tasixinaya xadiidka waxaana laga warinayaa saxaabiga xudayfata bnulyamaan la yidhaahdo waxau tilmaamayey inuu arkay rasuulka sala allahu calayh wasalam yusallii min alleyl habeenkii tukanaya marka adkaaro fara badan oo rukuucda iyo sujuudda iyo ayuu sheegay waxaa ka mid ahaa wa kaana yaqcadu yaqcudu bayn fii maa bayna sajdatayn naxwan min sujuudi wa kaana yaquulu waa fadhiisan jiray labada sujuudood dhexdooda wax u dhow sujuuddiisii halka waxay ti qoladaa yacni qabta inaanu juluuska bayna sajdatayku rugni qasiir ahayna rugni tawiila uu yahay ayay markaa deliishadeen shaaficiyadu rugni qasiiraho lilfasli loola yimi ayay ku tagaan oo aan la dheeraynin lakiin xadiidkani wuxuu tilmaamaya naxwan min sujuudihi inuu fadhiyo wa kaana yaquulu rabbi kfir lii rabbi kfir lii waxaanu nebigu odhanayay rabbi kfir lii rabbi kfir lii ilaahayow ii dhaaf ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayow ii dembi dhaaf ayuu ku celcelinayay waxaa markaa aynu xadiidkan ka qaadanaynaa rabbi kfir lii rabbi kfir lii dam yacni ducadaasi inay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaysa fadhigaa u dhaxeeya labada sujuudood waxaa kaloo xadiidkuna tusinayaa inuu qofku ilaahay dembi dhaaf weydiisto weliba dembi dhaaf dalabkaana inuu ku celceliyo oo markaa badsado markaa sifatulmaqfira ilaahay baa loo sugayaa dembi dhaafe inuu yahay barakaadka markaa istikfaartu ay leedahayna risiqa ilaahay ugu waasiciyaa qofka istikfaarta laasima faqultu istakfiruu rabakum inahu kaana kafaara yursil sama calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniini wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara waxaa kaloo odhanaya allahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii hanuuni wajburnii ilaahayow ikam wacaafinii ilaahu balaayinka iga cafi warsuqnii ilaahayow i arsaaq warfacnii ilaahayow i kor yeel ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo abu daawuud ayaa warinaya asxaabu sunan oo aanu nasaa'i markaa ku jirin ayaa warinaya weli alfaadana way ku yar kala gedisan yihiin laakiin intan majmuuceeda asxaabu sunan oo aanu nasaa ku jirin ayaa wariyey ibnu cabaas ayaana laga warinayaa lafdiga abu daawuud wuxuu leeyahay ana nabiya kaana yaquulu bayna sajdatayn wuxu odhanaya allahuma kfir lii waarxamnii wacaafini wahdinii warsuqnii ayuu odhanayay tirmidi allahuma kfir lii buu odhanayay warxamnii wajburnii wahdinii warsuqnii ibnu maaja rabbi kfir lii warxamnii wajburnii warsuqnii warfacnii yacni alfaad yar bay markaa ku kala gegedisan yihiin waxaana weeye allahuma kfir lii ilaahayow ii dhaaf wixii dembi aan lahaayoo dhan ilaahayow ii dhaaf warxamnii ilaahayow ii naxariiso yacni markaad wixii aan dembi lahay dhan aad iga tirto ilaahayow naxariistaadana igeli atakliya muqadama cala taxliya marka yani wixii wasakh ahaayoo dhan lagaa yani lagaa tiro ayaa markaa naxariista iyo markaa daara karaamati in lagu geliyaana ay imanaysaa wahdinii ilaahayow ihanuuni oo acmaasha wanaagsan ilaahayow igu hanuuni oo amarkaa rumayn adiga aan ku rumeeyo ikhlaasan cibaadada ku gaar yeelo rasuulkaaga oon raaco ilaahayow i hanuuniyo taa igu hanuuni wajburnii ilaahayow ikab min jabri alcadmi lmaksuur buu ka aday labda la jabiyey kabkeeda labdu markay jabto ee la kabo kabkaasaa jabriga la yidhaahdaa jabrigii bimacnaa ma aha imika ahaa qasabka ahaa maaha waxa weeye ilaahayow baahidayda awd ilaahayow iqani yeel ayay ka dhigan tahay amaa waxa weeye ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu dembiyaalka uu ku gaboodfalo inuu ka dhaafo qusuurka iyo gaboodfalka uu daacada ku sameeyeyna ilaahayuu ka dhaafo leanna waa kab in ilaahay dembi dhaafku siiyo oo israafkii iyo xadguda adduumada ku samaysana lagaa dhaafo gabalragii aada daacada ku samayseene lagu dhammaystiraa waa kab aada iyo laxaad weyn oo kab ka dambaynin wa caafini ilaahayow iga cafi oo iga badbaadi balaayooyinka labada daaroodba ama xanuunka yacnii mid sare iyo mid hooseba ilaahayow kuwaana iga cafi haddii markaa u haya ilaahay uga karyeen haddii aanu jirinna ilaahayow iga ilaali waa xanuunadii qalbiga iyo jidhka iyo xumaan kastoo adduuniya iyo aakhiraba warsuqnii ilaahayowi arsaaq risqi xalaala oo aan u kaalmayso arrimaha daacadayda risqii xagga daacada ah oo maalinta qiyaama ay anfaca risqigu waa laba qaybood oo risqi xalaala iyo risqu liimaan iyo camalka wanaagsan iyo waafajinta waa inaan ku dadaalnaa walaalayaal yacnii ilaahay inaynaan adduunyo iyo xoola u weydiisanin inaynaan xoolodoon u noqonin haddaynu ganacsanayno haddaynu shaqaynayno qofka ganacsan waa inuu wax halaala ka shaqeeyaa qofka shaqaynayaa waa inuu shaqadiisa xaraashadaa oo wakhtigii loogu talagalay uu shaqeeyaa oo rishwada iyo laaluushka iyo qishiga iyo khiyaamada iska ilaaliyaa maanta heer waxaynu maraynaa xalaashiya xaaraantii ay isku qaldameen oo maanta xoolowun la raadinayo baabkii xalaal iyo xaaraanna la yska xidhay xaaraama cunihii la sheegi jiray maanta ayuu taagay xaraama cuno hore inooma soo marine xaaraama cuna maanta ayuu joogaa oo xaaraantii sidaa loo liqayaa oo gawaadhidii ugu dambaysay laga wataa oo guryihii ugu dhaadheeraan laga dhisanaya oo hantidii ummadda la boobaya oo wax alla yaaliya wax loo aabo yeelaya aanay jirin dadka noocaasina ilaahay halkuu naarta ka gelin doono ilaahay u aba yeeli mayo adduunyadana xaaraanta ay urursadeen meel la gaadhi mayso markaa warsuqnii ilaahayow yarsaaq risqi wanaagsan oo xalaala hadday raashigii iyo sharaabkii iyo wixii la xidhanayay iyo wixii markaa meeshii la gelayay risqigii markaa qalbiga oo cilmigii naafica ahaa iyo camalkii wanaagsanaaya ilaahayow labadaba igu arsaaq bay ka dhigan tahay warfacnii ilaahayow i kor yeel adduun iyo aakhiraba ilaahayow ikor yeel adduunyada cilmi naafica iyo camal wanaagsan ilaahayow igu kor yeel aakhirana ilaahayow jannatulfirdows alaclaa ilaahayow igeli ayay ka dhigan tahay waxaasoo dhan markuu ku ducaysanaya qofku waa inuu qalbiga iyo maskaxda ku hayaa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa dikrigeen inuu mashruuc yahay fadhigaa u dhaxeeya labada sujuudood waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu alay slam salaada dhexdeeda ugu xasili jiray oo uu jiray markaa waajibaadka iyo iyo sunnayaashaba uu jiray innagu imika had iyo labada ugu daran salaadeenna ee khalkhalka gelinaya waxa ka mida masalan marka uu qofku rukuuco waaba laga yaabaa rukuucda inuu ku xasilo marka uu soo tooso isagoon qubaadtuu soo toosin buu sujuudayaa ayuu ayuu ayuu sujuudii u kacaya marka uu sujuuddii madaxan kor uga soo yarqaado ayuu isla markiiba haddana ku noqonaya waxaana la doonaya qofku inuu qumaatii u fadhiisto oo saa u ducayso oo ay arkaantiisu kala wada soocan tahay oo tumaaniino iyo ku xasilooni ay leedahay welibana dee uu ducooyinka jawaamic alkelimka ah ee nebigu sala اlه alay slm ku ducaysan jiray inuu ku ducaysto ayaa la doonayaa ducaaءu sujuudi tilaawa sujuuda akrinta qur'aanka ducadii lagu ducaysanayey wuxuu oranayaa sajada wejhi wejigaygu wuxuu sujuuday liladii allihi khalaqahu abuuray washaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo basarahu aragiisa bixawlihi quwatihi xeeradiisa iyo quwadiisa ku jeexay fatabaaraka allaahu allah ayuu khayrkiisa iyo wanaagiisu batay axsanu lkhaaliqiina kuwa wax abuura kuwa wax sureeya kuwa wax qadara isagu ugu wanaaga badnaa xadiidkan waa xadiid saxiixa oo waxaa warinaya imaamu tirmidi abu daawuud imaamu axmed xaakim ayaa warinaya sheekh albanina xadiidka waa u tasiixinayaa iyo aimo kale oo fara badani waxaana laga warinaya caaisha radi allahu canha waxay leedahay kaana rasuul lahi salى اlه alay slam yaquulu fii sujuudihi fii sujuudi اlqur'aani biاleyl sujuudda qur'aanka ee meelaha sujuudu tilaawaha leh ee qur'aanka la sujuudo habeenkii wuxuu odhan jiray sajada wajhi liladii khalaqahu washaqa samcu wabasalow bixawlihi wa quwatihi sidaasaa markaa lafdiga xaakimu kaana rasuula yaquulu fii sujuudi اlqur'aani bileyl sidaas ayuu odhanayay saasay markaa aimada kalena ay ku wareeyeen oo macnaheeduna yahay sajada wejhii wejigaygu wuxuu u sujuuday waa xubnaha halkii ugu sharafta iyo qiimaha badnayd waxaana dee laga wadaa jidhkii oo dhan baa ilaahay u sujuuday liladii aniga yusjuda khalaqahu abuuray ka ilaaha abuuray abuur kale ayaa in loo sujuudo iyo in la caabudo iyo in la weynayo in la keliyeela mutay wa shaqa jeexay samcahu maqalkiisa wa basarahu iyo araggiisaba u jeexay yacni waa waa dikru lkhaasi bacda alcaam abuurkii baa la sheegay haddana jeexidii markaa maqalkii araggii bixawlihi wa quwatihi xeeladiisa iyo awoodii wa quwatihi ku jeexay ayaa markaa ugu sujuuday fa tabaaraka allahu waxaa weeye sareeyey weynaaday khayrkiisu batay allah axsanu lkhaaliqiina kuwa markaa wax suureeya wax markaa qadaree jaangooya ugu wanaagga badnaa ilaahay markaa khalqigiisu waa khalqi dhammaystiran insaankuna makhluuqaadkiisa calaa nidaaqi waa ka ugu wanaagsan ugu abuurka wanaagsan weeye bini aadmigan kale wax suursuureeya shay unbay xaalad kale markaa ay u bedelaan laakiin min alcadam waxaan jirin in laga abuuro oo laga sameeyo ilaahay ayuunbay u gaar xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay ducadani ka mid tahay ducooyinka sujuudu tilaawa lagu ducayso waana markaa dee qirid markaasuu qofku qirayo inuu ilaahay mudan yahay isagu in loo sujuudo oo wejiga dhulka loo dhigo ee dariska qaybtiisa hore halkaa inugu joogto wallahu aclam